الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب صلاة أهل العذاب dadkii markaa cudurdaarka u helka ahaa salaadoodii haadaa maxallo walmariidu yucfaa canhu xuduuru ljamaaca walmariidu kii bukay yucfaa waa la saamaxaa canhu xaggiisa xuduuru ljamaaca jamaacada imaatinkeedii baa laga saamaxaa waxa uu tilmaamayaa maadaabuu inoo soo tilmaamay jamaacada in la yimaadaa inay fardulcayn tahay oo ay tahay waajib sharci ah waxa uu rabaa inuu inoo tilmaamo acdaar ama cudurdaaro jamaacadii markaa loo loo saamixi karo qofku inuu yimaado oo bimacnaa jumcada iyo jamaacadaba ka ridi kara cadaarta jamaacada ridaysa waxaa ka mid a ah mariidkii qofkii bukay haddii ay mashaqo ku tahay imaatinkeedu biijmaaci ahlilcilmi way ka dhacaysaa jumcada iyo jamaacaduba acdaartuna acdaar guudna way noqon kartaa kuwa gaarana way noqon kartaa kuwii gaarka ahaa xanuunkaa ka mid ah mudaafacat alakhbathaynkii baa ka mid ah shaksigu inay markaa dhib ku hayso kaadidii iyo saxaradii oo kale inay dhibayaan waxaa ka mid a imaamku inuu markaa tadwiil mumila ku keenayo oo shaksigii si aanu ula qabsan karayn oo aanu u taagnaan karayn oo kale inuu salaaddii ugu dheeraynayo iyada lafteedu waa ka mid waxyaabaha markaa ridaya waxaa ka mid a khawf inuu jiro cabsi oo qofkii inuu baqayo oo naftiisa ama maalkiisa ama waxa weeye ehelkiisa inuu u baqayo oo hadduu jamaacadii tago dhibaata ka soo gaadhayso iyaduna sidaasi leeg weeye oo jamacii waa ay ka ridaysaa uu iman lahaa jamaacadu iman lahaa acdaarta qaarkeed waa caam sida roob oo kale ama qabow oo kale iyo dabayl iyo wax la mid ah oo daran oo dhacaya xaalaadka noocaasiyana waa acdaar caam ah oo keensan karaya in la yidhaahdo salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukado iska jooga iyo daadkii iyo dhiidhigii iyo waxyaabahaasi marka ay jiraan aduu ahlulcilmiga qaarkood waxay gaadhsiiyaan sida maala jalaaluddiin asuyuudi baa uu ku tilmaamayo kitaabkiisa ashbah wanadaa'ira qawaacidka ah ilaa afartan bay gaadhsiiyaan ahlulcilmi badan baana sidaa tilmaamay markaa shiikhu wuxuu yidhi qofkii mariidka ahaa yucfaa canhu xuduuru ljamaaca jamaacadii inuu yimaado waa laga saamixi waida kaana alqiyaamu hadduu yahay sara joogu uu sara joog ku tukadaa yuziidu mid ku kordhinaya maradahu xanuunkiisa mid kusii kordhinaya hadduu yahay sallaa jaalisan fadhi buu ku tukan haddii ay dhibayso sara joogu fadhi buu ku tukan in lam yudiq haddaanu awoodayn facalaa jambin dhinac dhinac isagoo u jiifa ayaa uu tukanaya oo sida meydka marka la dhigo oo kale dhinaca midig loo dhigayo isagoo u jiifa ama hadduu rabo isagoo xagga bidixba marba sidii u sahlanaata isagoo u jiifo dhinac dhinac ayaa uu markaa tukanaya oo qiblada u jeeda haddaanay u suuragalahayn mustalqi buu noqon inuu jirjirka u jiifsado lugahana qiblada u jeediyo sidaana dabadeed uu ku soo qaabilo salaaddii wa liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam licimraan ibni xuseyn nebigu waa hadalkii uu ku yidhi cimraan ibni xuseyn saxaabigii la odhan jiray radia allahu tacaala canhu uu ku yidhi salli qaa'iman waxa weeye sarajoo ku tuko fain lam tastatic haddaanad awoodayna faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastatic haddaanad awoodayna facalaa janbin dhinaca adoo u jiifa ku tuko rawaahu lbukhaari riwaayadda nasaa-iguyana waa tii tilmaamaysay haddaanad awoodayna fa mustalqiyan adoo jirjirka u jiifa <clears throat> adoo jirjirka u jiifa ku tuko marka waxay noqonaysaa salaadii ka dhici mayso qofka intuu miyar qabo marba siduu awoodo ayuu u tukan intuu miyar qabo salaadu ka dhici mayso cala alqowl saxiix wain shaqa hadduu dhibayo qofkii bukay calayh korkiisa ficlu kulli salaatin fii waktiha salaad kastaba goorteeda inuu tukado iyo waktigeeda inuu tukadaa hadday dhib ku tahay falahu wuxuu leeyahay aljamcu bayna aduhri waalcasr duhr iyo casr inuu kulmiyo ayuu leeyahay fii waqti ixdaahumaa waxa weeye labada wakti mid ahaan inuu tukado ayuu xaqu leeyahay bayna alduhri waalcasri wa bayna alcishaa'ayn labada cishaa'ayn ee maqribka iyo cishahana inuu jamciyo buu leeyahay fii waqti ixdaahuma labada waqti mid ahaan wuxuu tilmaamayaa qofkii bukay hadday dhib ku tahay salaad kasta goorteeda inuu tukado oo maalan waktiyada qaar baa xumad aada u darani qabanaysa oo marna waa yaro ladnaanayaa salaadaha midna cerkaa lala maraya dee xagga u sahlan xagga hore iyo xagga dambe kay doonaysaba ha noqotee ha ku jamciyo ama maalan marba biyo raadsigii iyo dahaaro qaadadkii ayaa dhib ku noqonaya oo waxa weeyaan dhibaya oo qofkii mashaqay ku tahay xaalaadka noocaasiya mar hadday arrintii mashaqo ku noqoto oo salaadii xilligeedii si kaamila ah inuu u guto ay suuroobi weydo waxay noqonaysaa inuu jamciyo xanuunka daraaddii inuu jamciyo oo waqtiyada qaarkood waa dhici kartaa haddii dahaaradu dee dhib ku tahay in gagabaysigu u wareego laakiin sideeda marka ay salaadu mashaqo ugu tahay baynu uga jeednaa dahaaro iyo tawaabicdeeda oo salaadii ah dirkaba oo dabajoogeeda ah mar haddii xanuunkii dhibayo xagguu doonaabuu u jamcin dacalkuu doonuu u rari waayo jamcintu sadcaal iyo xadar labadaba way dhacdaa amaa gaabintu bay gaar ku tahay salaat lmusaafir ahlulacdaarkii buu inoo waday ee salaatu lmusaafir baa ka mid a ah, salaaddii qofka sadcaalkaa wakada almusaafiru musaafirkiina waa la mid oo yajuusu waxa u bannaan lahu isagana aljamcu inuu kulmiyo wa yusanu waxaa kaloo loo sunneeyaa lahu isaga alqasru gaabin lisalaati arubaaciya salaaddii afar laydaahayd ilaa ragcatayn lagu gaabiyo laba ragcadood walahu lfiru wuxuu leeyahay afuris biramadaan ramadaan oo afurana waa leeyahay musaafirkiina kelimad kooban ayuu inaga siiyey asafar waa qidcatu min alcadaab sida adilada ku sugan waa qayb dhibka iyo mashaqada ka mida sadcaalka qofku markuu gurigiisa ka barakaco waxa weeye waa qayb ciqaabka iyo mashaqada ka mida mar hadday sidaa tahay alle subxaana wa tacaala wuxuu siiyey takhfiifaad waxyaabo loo fudaydinayo ayaa la siiyey salaadii afar layda ahayd oo kale waxaa u bannaan inuu laba u celiyo oo saddexda salaadood ee afar layda ah duhurka iyo casarka iyo cishaha inuu mid kastaba laba ka dhigo amaa labada salaadood ee kale lama gaabiyo oo maqhribkana weligiiba saddex kama yaraado subaxuuna weligiiba laba kama yaraado iyaga lama gaabiyo kuwa la gaabiyaa waa salaada afar lidaa salaadaha afar lidaa musaafirkii waxaa u bannaan inuu gaabiyo waa cidda quree gaabintu u bannaantahy cala alqowl saxiix maadaamay sidaa tahay oo salaaddii gaabino u bannaan jamcinina waa u bannaantahy labadaba inuu isku daraana waa u bannaatay oo jamci maca alqasri uu sameeyo oo kulmintuna waa shay gaabintuna waa shay haddii laysku darana waa shay kale kulmintu in salaadaha laysu geeyaa oo duhur iyo casarna laysu geeya maqrib iyo cushana laysu geeyaa acdaar dhowra baa keenta roob baa keeni karaa waxa weeyaan dhiidhiga iyo markaa dabaysha iyo waxyaabahaasoo arrada ku bato aan jamcii dhib yahay baa keeni kara xanuun baa keeni kara saynu arkaynay waxaa keeni kara xaaja inay meeshii timaado oo mashaqa jirto oo maalan hanti baa fasaadaysa oo kale haddii la kulmin waayo waxaa laga yaabaa qofkii wax fara badan inay ka fasaadaan mashiino iyo wuxuu isku daaray ayaa waxa weeye haddii uu damiyana dhib iyo khasaare weyn baa ka imanaya hadduu salaad kasta xilligeedii tukadana mashaqo iyo dhib daran baa ka imanaya xaaladaasoo kale inuu jamciyo xaq buu leeyahy dhakhtarkii maalan wax qalayay oo kale jamcintii xaq buu u yeelanaya maalan qofkii buu dawaynaya qalliin buu dhexda kaga jiraa hadduu doono laba saac qaadanaya salaaddiina labada saac waa ku tegaysaa xaq buu u leeyahay ha tagta eh inuu niyoodo inuu jamciyo oo xilliga kale isugu raro qalliinkiisa iyo hawlihiisana dhammaysto waayo ilaahay subxaanah wa tacaala maa jacala calaykum fi diini min xaraj diinta wax dhibiya culaysa inagagama dhigin markaa jamcinta waxyaabo badan baa banneeya jamcintu waa shay oo waxaa la jamcinayaa salaadii oo sideedii ah duhurku waa afartiisii casarku waa afartiisii cishu waa afartiisii lama gaabinayo marna waa qasrin oo waa la gaabinaya oo afarlaydii baa laba laga dhigaya taasi waxay ku gaar tahay sadcaalka oo qura marka waxaad heli kartaa duhurka laba inaad tukato hadhow casarkana labadiisii inaad tukato oo soo gaabiso inaad labadaba kulmisaana waa kuu suuragal oo aad tidhaahid qasri maca aljamci baan samaynaya inaan salaadiina gaabiyo isuna geeyo oo aada duhurkii laba tukato casarkiina laba tukato laakiin hal wakti isugu geyso oo ama waktiga casarka isugu rarto labadaba ama wakhtiga duhurka isugu soo rarto intaba xaq baad u yeelanaysa wakada almusaafiru yajuusu lahu ljamcu sidaas si leeg musaafirkii jamcin baa u bannaan wa waxaa loo sunneeya lahu isaga alqasru lisalaati arubaaciya ilaa ragcatayn salaaddii afaradeed laba in la gaabiyana waa loo sunneeyaa qowl ka mid a aqwaasha ahlulcilmigu waajib baabuu ka dhigaya laakiin sheikhu sunnuu maray in sha allahu tacaala qowlkanaana fiican inay sunno tahay oo haddii la dhammaystiraana sunnadii haba khilaafsanaatay ay ansaxayso walahu lfitru biramadaan ramadaan inuu aafurana xaq buu leeyahay oo qofkii musaafirka ahaa axkaam gaara buu leeyahay oo ay ka mid tahay ramadaantiina inuu aafuro inuu xaq u leeyahay aynu qaarkood hore u soo aragnayoo khufaynkii oo kale saddex maalmood iyo saddex habeen labiiyo toddobaatan saac uu xaqu lahaa inuu masaxdo oo muqiimka kaga duwanaa umuuraha iyo kuwa la midka ah ayaa markaa ay yeelanaysaa sadcaalkii oo axkaam ah acdaartii waxaa ka mid ah salaat اlkhawf salaaddii cabsida acdaarta ayay ka mid tahay watajuusu waxaa bannaan salaatu اlkhawfi salaaddii cabsida ayaa bannaan calaa kulli sifatin sallahaa annabiyu sala اllahu alayh wasalam sifo kastoo nebigu u tukadayba salaatulkhowfku waa ku bannaanta siduu u tukaday nebi maxamedba sala allahu aleh wasalam way ku bannaanta salaatulkhowfkuna jihaadka iyo dagaalka gaar kuma aha ee cabsi kasta oo qofka ku timaada oo waxa weeyaan sideeda macsi aanu ahayn oo haddii ay macsi noqoto dee waxay gelaysaa ruqsooyinka sharcigu bixiyey ma ku bannaan tahay macsi oo qof markaa safarulmacsiya ah ma ku bannaan tahay khilaafkii baa inala gelaysaa laakiin hadday tahay cabsi kale waxay noqonaysaa iyaduna inay keensanayso salaatulkhowfka sida in dab kugu kaco kaloo dab laga cararayo ama waxa ku eryanayaa waa daadba ama waxa ku eryanayaa waa habar dugaag oo bahalo iyo waxbaa kugu kacay ama waxaa ku eryanayaa waa cadow kale waxay noqonaysaa salaatulkhawfku waa kuu bannaanta salaatulkhawfku waa kuu bannaanta waxaad heli kartaa adoo ordaya inaad tukato bahalkii oo ku eryanayo aad jihadiiba kaa jeediyey qiblada mesha aad u cararayso jihooyinkaa kale madow salaaddii orodkaad ku tukanaysa adoo tawd ahaya ayaad niyoonaysa waxaa la mida haddii ama daad ku eryanayo ama dab kugu kaco iyo wax la mid ah waxay noqonaysaa qofkii inuu xaqu leeyahay mar hadduu cabsoonayo oo baqayo salaaddiina wakhtigeedii joogo inuu sidiisa ku tukan karo marka wuxuu yidhi kayfiyaadkii nebigu u tukaday salaatulkhowfka waxaa ka mid ah fa minhaa waxaa ka mid ah xadiidu saalix bnu khawaat canman sallaa maca nebiyi sala allahu aleyh wasalam saxaabigaasoo ka mid ah kuwii la tukaday nebiga la jirkiisa sala allahu aleyh wasalam yowma daati riqaac maalintii qaswadii la odhan jiray qaswatu daatu riqaac ee biardi qadfaan lagu duulay duulaankaasi dagaalkii karmaha oo maryaa laysku karkarto adimada iyo waxay ku xidhxidhan ku xidhxidheen saxaabadu dagaalkaa karmaha iyo karkarka waxa weeye maalinkaasi saxaabigaasi oo ka mid ahaa kuwii nebiga la tukaday sala allahu alayh wasalam xadiiskiisii baa ka mid a oo salaat ulkhawf ayuu markaa uu ka mi waayahay xadiidu saalix ibnu khawaat can man sallaa kaasoo ah kuwii la tukaday maca nebiy sala allahu alah wasalam yowma daati riqaac salaata alkhawf la tukaday wuxuu tilmaamay anna daa'ifatan kooxi safat way safatay macahu nebiga la jirkiisa wa daa'ifatan kooxina wa daa'ifatan kooxina wajaha alcaduwi cadowga muqaabilkiisa ayay istaagtay fa sallaa wuu tujiyey nebigu biladiina kuwii macahu isaga la joogay ragcatan ragcad buu tujiyey uma intaa kadibna habata wuu ku sugnaaday qaa'iman kii taagan wa atamuu way dhammaystirteen lianfusihim iskood bay iyagiina u dhammaystirteen ragcaddii kale uma insarafuu kadibna way gadoomeen wasafuu waanay safteen wajahaal cadowi cadowga muqaabilkiisa wa jaa at waxaa timi aldaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale ayaa timi oo fasallaa wuu tujiyey bihim iyagana alrakca ragcadda allatii taasi oo baqiyat u hadhay uma intaa kadibna habata wuu ku sugnaaday jaalisan inuu yahay kii fadhiya wa atamuu lianfusihim iyaguna iskood bay usoo dhammaystirteen uma intaa kadibna sallama waa la salaamadnaqsay bihim ay macahum iyaga la jirkooda muttafaqun calayh saxiixaynka ayaa isku waafaqay kayfiyadda koowaad ee halkanuu inooku tilmaamay qaababka ay u sugnaatay waxaa ka mid ah marka maalan cadowgu fii kayri jihati alqibla qiblada jihadeeda meelaan ahayn marka cadowgu kaa xigo meelaan qiblada ahayn buu kaa xigaa daahirka qur-aankana way waata ugu dhow qisadan daatu riqaac marka waxay noqonaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam laba kooxood buu ka dhigay saxaabadii koox wuxuu u diray cadowga inay muqaabilkiisa istaagaan oo iyagu cadowgay hortaagan yihiin cadowgana qiblada meelaan ahayn buu kaa xigaa markaynu markaa qiblada u jeesanno dee arki mayna cadowga inuu soo socdo iyo in kale too markaa qolo wuxuu yidhi gala idinku halkaa ah. dee ka eega nimankays eegta haadiyo eegato noqda waaya qaybna waa tujiyey qaybtaa uu tujiyey hal ragcad buu tujiyey takbiirat lixraamkiina nebigay kala qayb galeen takbiirtii lagu geliyey salaada qolada kalena hal ragcad buu tujiyey salaamtiina way kala qayb galeen nebiga sal la salaam naqsigii qolana salaam naqsiga u dheeraada qolana takbiirat lixraam sidaasna waxay u dhacaysaa kooxdii nebiga sala allahu alayh wasalam koobaad ee dabadiisa taagnayd markuu xidhay ay la xidheen hal ragcad buu tujiyey markuu hal ragcad tujiyey nebigu sala allahu alayh wasalam wuu istaagay iyana waa la istaageen oo ragcaddii labaad bay ula kaceen markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ragcaddaa labaad buu kaga hadhay oo isagu ragcaddaa labaad kamuu suulin inuu taagnaado iyaguna ragcaddii labaad iskood bay u dhammaystirteen waa ka goosteen nebiga oo iskood bay u dhammaystirteen sidoodaa qofa gaarkiisa ragcaddii uga gaadhsiiya u dhammaystirteen markii ay salaama naqsadeenna way iska tageen nebigu weli waa taagan yahay dabtii buu taagan yahay dabeedna cadowgii bay ka soo beddeleen qoladii kale qoladii kale halkoodii bay istaageen qoladii kalea soo socotay nebigoo tabtii u taagan ayay gadaalkiisa safteen way xidheen hal ragcad ayay markaa nebiga la tukado oo nebigu sala alla alay wasalam waa sugay intay faatixadii iyo ka akhriyayeen qadarkii buu sugay ilaa markiina waa taagan yihi iyadoo ay sidaa tahay ayay dabadeedna markay halkii ragcad la tukadeen ayaa waxaa dhacday in nebigu fadhiistay oo dee ragcaddii markuu sujuudihii dhammaystay ataxiyaadkii u fadhiistay ataxiyaadkii markuu u fadhiistay waxa weeye waxay sameeyeen iyagiina inay iskood u kacaan oo ragcaddii harhsanayd u kacaan nebiguna fadhiguu ku sugaya ataxyaadkuu dheeraynaya maanta waa sugaya ragcaddoodii bay soo dhammaystirteen isagoo nebigu sidii ataxiyaadkii ugu fadhiyaa bay u yimaadeen oo ku soo gaadheen way la ataxiyaadsadeen markaasi buu la salaamo naqsaday deedna salaam naqsigii bay ku raaceen sidaasi bay ku dhammaystirantay oo qolo kastaaba laba ragcadood ayay tukadeen qoraba nebigu hal ragcad buu tujiyey hal ragcad buu qolo kastaba tujiyey qaswada daaturukaac baa la yahdaa marka taasoo quruu inooga sheegay adigu lix iyo toddoba bay noqdaan sifooyin oo kala jaad ah laakiin taasunbuu inooga sheegay waxba inaguna qaybaha kale sii gudageli mayna waan iskaga gudbaynaa waida shtada alxarbu waida shtada alkhawfu cabsidu hadday darnaato kayfiyaadka soo arooray ee kale dhammaan mid kasta waa loo tukanayaa buy waa banaanta hadday tahay maray xagga qiblada kaa xigaan iyo hadday tahay maraanay kaa xigin xiginba noocyada soo arooray laakiin haddii dagaal dagaalku iyo cabsidu hadday darnaato waida shtada hadduu darnaado alkhawfu cabsidu cabsidaasi ama dagaal ha ka soo xasisho ama bahalku eryanaya ha ka soo xasisho ama daadku eryanaya ha ka soo xasisho ama dabku eryanaya ha ka soo xasisho farqi ma leh cabsidii baa darnaatay sallow way tukanayaan rijaalan ay raajiliina xaalay yihiin kuwii lug ah wa rukbaanana ay raakibiina xaalay yihiin kuwii wax saaran way tukanayaan ila alqiblati iyagoo qiblada u jeeda iyo wa ilaa kayriha meel aan qiblad ahayn iyagoo u jeeda farqi ma leh yuumiuuna waanay ishaarayaan birukuuci rukuucda iyo wasujuudi sujuudda dirkaba way ishaarayaan wakadalika sidaasi oo kale kullu khaa'ifin mid kastoo cabsada baa samaynaya calaa nafsihi naftiisa u baqa yusalli waa tukanaya calaa xasbi xaalihi marba xaaladiisu siday keensanayso wayafcalu wuuna samaynaya kulla maa yaxtaaju ilayhi ficlu wax kastoo u baahan yahay samayntiisa kulla maa yaxtaaju ilayhi ficla oo min harabin carar ah aw ayrihi ama ayrkii ah qaala sala allahu alayh wasalam idaa amartukum bimrin nebigu wuxuu yii markaan idaa amro amar faatuu kala kaalaya minhu xaggiisa ma stadactum wixii aa awoodaan wixii aa karkaraysaan muttafaqun calayh wuxuu tilmaamayaa haddii cabsidii darnaato oo innagii nini cabsido ama dagaal ha noqoto ama dagaal yay noqonin lama ogolo salaaddii waktigeeda in laga saaro salaaddii waktigeeda in laga saaro lama ogolo waxay noqonaysaa maadaama waktigeedii laga saarayn sidii loo awoodo ayuunbaa loo tukan qiblo loo jeediya looma jeedina jiif cabbee lagu jiryaayo beerka lagu hadaafayaaya laguma hadaafayna ila xaaladdu hadday doonto waa dagaal waa la galgalanaya adigoo salaada ku jiraa dagaalamaysa ood gaalada sakuumaysa qacdaa ka saaraysa waad u aamusaysaa waanaad ku cabaadayno waad u aamusaysaa allaaliya wixii kaleba nin tukanayo misna digta iyo damta iyo haraatida uu bixinayo la yaab leh afcaashii la odhan jiray salaadii jebisaa maanta jebin mayse faraa badnayd alficlu lkaiir maanta ma jibinayo iyo istidbaaru qibla iyo waxba toona waxa weeye mar haddaad wayse qabto marba sidii aad u awoodo qof marna xaggaa u jeesanaya marna islabarogayo marna kaa iska celinaya misna salaad buu ku jira nin salaad ku jiro dadka laynaya qaabkaasay noqonaysa wa halkawuna leeyahay wayafcalu kulla maa yaxtaaju ilayhi ficlu wuxuu samaynayaa wax kastau u baahanya inuu sameeyo waa halkuu leeyahy wixii u baahday dani keensato wuu samaynaya gabashada iyo wax iska aagga iyo dibujeesiga iyo wixii baa kuu bannaanaanaysa bal ahlulcilmigu waxay tilmaamaan haddii waxa weeye dayn iyo wax laguu sheeganayo oo meeshaana cid kuu markhaatiya aanay jirin oo inaad sabool tahay caddaynaysa ile wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysar hadduu yahay qof saboola ah, alle wuxuu tilmaamay in loo kaadinayo ilaa inta uu ka helayo wuxuu wax iskaga bixiyo waa waajib sharciga ah in loo kaadiya saboolka lama dhibo iyo qofka aan waxba haysa ee gacanta madhan la ninbaa dayn kugu leh hantina itaalka waa lagugu ogaa wixiiba kaa kacday waxba ma haysa cid kuu markhaati furaysaana ma jirto haddii jeelka lagu geliyo cid kuu markhaati furaysaa ma jirto adigoo sidaa ku suganoo iska tukanayo salaaddii ku jira ayuumaad ilqoodha waxaad ka yara aragta askari ku dul taaga oo leh salaadda ha dhammaystee waa qabanaynaa markaasaynu katiinadda ku jebinayn hoostumaad ka yara eegta kaatima askari baa kuu taaga hadduu ku xidhoo jeelka ku geeyana markhaati heli maysid haddii ay markhaati aad helayso dhib ma leh hadal ma jira intaad si wacan isaga tukato ayaa dee odhan doontaa hadhow marka jeelka lagu geeyo adeer dadkuba waa ogyahay intii yareedba waa tiiga duushay ninka nin meermeerinaya ma ihi madluulqaniyo dulmun ka wax meermeeriyaa meermeerintiisu waa dulmika iska bixin karaya daynka imisna meermeeriyaa war anugu kaama ihi halkii aad sidaa ka odhan lahayd markhaati ma haysatid waxaa kuu bannaan tow inaad tidhaahid askariga ka cararto gebigaagu saad suu salaad buu ku jiraad saa u intaad hoosta ka eegto inaad tow tidhaahidoo orodka ku tukato salaaddana orodkaad ku wadaysa orodkaad u niyoonaysa gebiga nin salaad ku jiro cararayo toddoba suryo jarayo qabiina gacmaa ku sita waa in la yaabaa qaabkaasay noqonaysa waayo hadhow marka halkan lagu geeyo cid danba ku markhaati noqonaysaa ma jirto jeelkaasaad liinta ku cabbaysa marka haddaad cararto wax markaa dembiga kuma saara baabu salaati اljumca jumcada baabkeedii hada maxalu kulu man lazimat اljamaaca lazimat اljumuca mid kastoo ay ku waajibtay jamaacadu jumcaduna waa ku waajibaysaa idaa kaana markuu yahay mustawdinan mid degaan ah bibinaa'in binaa iyo dhismena ku degaan ah waxa uu tilmaamayaa cidda jamaacada lagu leeyahay ee jamaacadu ku waajibto jumcaduna waa ku waajibta hadduu mustawdin yahay oo qof degaan ah oo musaafira aanu ahayn weliba degaankuna aanu degaan miye ahayn bibinaa'in dhismo uu degaan ku yahay oo qaryo iyo madiino ama magaalo ama tuulo meeluu degaan u yahay degaan rasmiyagu ah. waa mustawdin waa degaan rasmigaan guurguurayn xaaladda noocaasiya waa lagu yeelanaya jumcadii jumcadii waa lagu yeelanaya jamaacada dee waynu ogeyno marka horeba dumarka iyo caruurta iyo dadka maalan waalan iyo kumay waajibayn kuwan jumcadina ku waajibi mayso weliba waa inaanu musaafirna ahayn kii bukayana horey nuusoo aragnay inaan jamacadda ku waajibayn jumcadina waa saasi leh amaa haddii waxa weeye qofkii jamaacadu ku waajibaysay shaksigani yahay degaan rasmiya oo bino iyo dhisme ku degaanana uu yahay xaaladda noocaasiya ah waxay noqonaysaa in jumcadii lagu leeyahay jumcadii lagu leeyay wa min shardihaa shardigeedana waxaa ka mid ah ficluhaa fii waqtihaa waqtigeeda in la sameeyaa waa ka mid waqtigeeda in la sameeya waa ka mid oo waxa weeye jumco lama soo qalleeyo sideedaba marka waqtigeeda in la sameeya waa shardi jumcada haddii wax la qallaynayo beddelkeedaa la qalleeyaa oo duhur ah laakiin jumco la qalleeyaa ma jirto sideedaba maadaama ay sidaa tahay shardi waxaa ah waktigeedii in la sameeyo iyo wa an takuuna inay tahay biqaryatin tuulo inay tahay ama magaalo iyo wax la mid ah oo meeshii meel iska miyaa waynaanay ahayn wa an yataqadamahaa khudbataan laba khudbadoodna waa inay ka hormaraan laba khudbadoodna waa inay ka hormaraan markaa jumcadu inay fardulcayn tahay waa biijmaaci ahli اlcilmi ilaa khilaafun man shada cishaad noqotay khilaafkeed mooyaane waxa weeye ahlulcilmigu waa isla ogol yahay jumcadu inay fardulcayn tahay maadaama ay sidaa tahay shuruud dheeraada inay leedahayna cidiis lama diidana ee shuruudda dheeraadka ahi ma jamaaco in lagu guto miyaa mise wax dheeraada baa jira horta ilowbay low jamaa in markaa shuruud dheeraada ay leedahay waa jirtaa qadarka un baa la khilaafi karaa marka shuruuddii imika wuxuu inooga dhigay waqtigeeda in la sameeyo meeshu inay meel magaalo ah tahay ama tuulo ah qofkani inuu degaan rasmiga yahay iyo in laba khudbadood ka horeeya wa can jaabir qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa khadaba nebigu wuxuu ahaa markuu khudbadaynayo ixmarat caynaahu nebiga indhihiisa casaan jira markuu khudbadaynayo khudbadiisa xamaasad baa ka muuqan jirta indhuhu way casaan jireen wacalaa sawtuhu sawtkiisuna waa kor noqon jira wacalaa sawtuhu sawtkiisuna kor buu noqon jira oo dhawaaq baa codkiisuna markaa noqon jira washtada qadabuhu cadhadiisuna way darnaan jirta xataa kaannahu aada mooddo nebiga sala allahu alay wasalam mundiru jayshin ciidankii u digayay aada mooddo ciidanka kii u digayay ciidanka ka u digayaa muxuu yeelaa dee uu ridaa isagoo qaylinaya war ka baxaay war ka kacaay warka kaannahu mundiru jaysh aada mooddo mid ciidan u digayo oo kale oo yaquulu leh sabbaxakum wamasaakum markaynu ka sifayno arrintaa mundiru jayshka oo leh sabbaxakum waxa weeye cadowgii idinku waabariisay ama uu idinku waabariisan doonaa wamasaakum waana idinku galabaysan doonaa kaannamaa saasoo kale nebiga aad moodo qoloytu yidhi nebigaa odhan jirayna waa jirtaa oo yidhi yaquulu nebigu wuxuu odhan jiray laakiin sida kaleynu dooranna inaynu nidhi kaannahu nebiga waxaad moodaa mundiru jayshin ciidan midu digayo kale oo yaquulu leh oo markaa waxaynu sifaynaynaa waa maxay ka ciidanka u digayo waxaad mooddaa nebiga markuu hadlayo codka siduu kor ugu qaadayo sida indhuu u casaanaya sida cadhadiisu u darnaanayso waxaabad mooddaa mid ciidan u digayo war cadowgaydu kuwaabaraysay waar idinku garabaysay war ka kaca war noocaasoo kale aad mooddaa nebiga sala alla alay wasalam sabbaxakum cadowgu waa idinku waabaraysanaya wamasaakum waa idinku galabaysanaya noocaasoo kale mid leh ayaabad mooddaa nebiga wayaqulu nebigu waxaanu odhan jiray amaa bacdu intaa dabadeed faina khayra alxadiid war waxa ugu khayr badan kitaab ullah alle kitaabkiisa war la arko waxa ugu khayr badan alle kitaabkiisa wa khayra alhadyi hanuunna waxa u khayr badan hadyu muxamedin sala allahu calayh wasalam nebiga hanuunkiisa ayaa ugu khayr badan hadyi la arko hadyiga nabiga ugu fiican sala alla alay wasalam wa shara alumuur umuur iyo arrimana waxa ugu shar badan muxdathaatuha kuwa lasoo diriyo umuurana waxaa ugu shar badan kuwa lasoo diriye ee diinta lagu soo daro waxaan diin ahayn oo diin laga dhigo ayaa arrin la arko ugu shar badan wa kulla bidcatin dalaala baadina ama bidcana dhammaanteedba waa baadi rawaahu muslim nebigu sala allahu aleyh wasalam had iyo jeer khutabkiisa kelimaadka jaamicada ah ee khayrka badan kulminaya ayaa uu waxa weeye ku bilaaban jiray oo wuxuu odhan jiray war la arko waxa ugu khayr badan kitaabka alle subxaana wa tacaala hanuun la arkana waxa ugu khayr badan hanuunka nebiga sal allahu aleh wasalam arrinna waxa ugu shar badan ta la soo dariyo ee diinta lagu soo daro mid kastoo diinta lagu soo daraana waa bidco bidcaduna waa dalaal iyo baadi waayo arrin la arko waxay ugu shar badnaatay bidcadu hortu marka ugu horeeya waa nebiga sala allahu calayh wasalam oo hadyigiisii iyo dariiqiisii la khilaafay waa ilaahay kitaabkiisii oo laga tallaabsaday waa wax waxa weeye aan diin ahayn ilay diintu khayru dunya wاlaakhira iyadaa kulansanaysa allana subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo soo diray rasuul la arka kii ugu khayrka badnaa sayidu waladi aadam walaa faqr ilmo nebi aadan ka ugu sayidsan ee ugu boqorsan buu inoo soo diray iyadaa wax faanay jirin qur-aankeennuna iyo kitaabka lainoo soo dejiyena kutubtii la soo dejiyey waa ka ugu khayr badan in laguna gebagabeeyey kutub oo dhan nebiguna waa kii ugu fadliga badnaa ee ambiyo dhan lagu gabagabeeyey iyadoo ay sidaa tahay markaad ka doorato wax kale nebigiina waa tuhmaysatay oo diintii wax aanu ina soo gaadhsiin inaad adigu ummadda gaadhsiinaysaabaa bilisaanil markaa xaalkaabuu tilmaamaya afka kamaad odhane laakiin xaaladaadu waxay leedahay khayr nebi maxamed saagay baan idii sidaa oo ummaddii bidcaad la dabagelaysa ama waxaad leedahay meye nebigu waa soo gaadhsiiyey saxaabadii baa lumiyey oo diin luntay baan sidaa intubana waa baail waayo inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun in ilaahay dikrigan iyo qur-aankan soo dejiyey isaguna ilaashanayo waa arin muranmadoon ah oo aan cidna ka dooday inay diintan ilaashanto aan wax ka lumay jirin nebigu sala allahu alayh wasalam sidii ugu saxrayd inuu inoo soo gaadhsiiyeyna waa muran madoon ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata rasuulka wa alle wuxuu ku yidhi rasuul allow wixii lagugu soo dejiyey dadka gaadhsiin haddaad sidaa samayn weydo ummadda diintii maad gaadhsiin o risaaladii maad gaadhsiin nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam saxaabadiisu kulan ay isugu yimaadaan kii ugu ballaadhnaa oo xajkii xajatulwadaac ah ayuu maragashaday oo weydiiyey war maydii soo gaadhsiiyey alaa hal balaqtu war maydii gaadhsiiyey diintu siday ahayd maydii soo gaadhsiiyey dabeedna waxay yidhaahdeen bale ha waadna soo gaadhsiisay wax allaaliya waxaad nagala hadha ma jirtee diintii waadna soo gaadhsiisay intaa kadib nebigu sala allahu alayh wasalam alluu maragashaday mid la maragashadana isaga ugu weyn allaahuma fashhad allahyow mara ka noqo buy adigu mara ka noqo diintii inaanan waxba ka tegina siday ahayd u gaadhsiiyey iyaguna maanta ay markhaati oo boqol kun in ka badan xajkii xajatulwadaac ay xajiday ay qirteen in nebigu sala allahu alay wasalam sidii ugu habboonay u soo gaadhsiiyey marka bidcoolaha diinta wax ku soo daraya saxaabadii nebiga sala allahu calayh wasalam buu marlabaadka tuhmaysanaya marka horena nebigu tuhmaysanaya oo xaqu siduu ahaa u gutay ayuu marba bidco baadi ah odhanayaa dadka tanina ka dari mayso diinta way iska waafaqsan tahay waxaynu leenahay bidco noocay u tahayba waa baadi waana mid ay tahay in mar kasta laga fogaado <clears throat> wa fii lafdin lahu lafdi u sugnaaday nebiga sala allau alay wasalam wa fii lahu lafdi kale oo markaa u sugnaaday muslimka kaanat khudbatu rasuuli llahi sal allahu alayh wasalam waxay ahayd khudbadda rasuulku sala allahu alayh wasalam yowma aljumuca yaxmad allah alluu mahadin jiray wa yuhnii calayhi waana ammaani jiray alle uma intaa kadibna yaquulu wuxuu odhan jiray calaa iri dalik intaa dabadeed wuxuu odhan jiray waqad calaa shawtuhu iyadoo codkiisuna sarreeyo oo uu dhawaaqayo wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale oo muslimka u waxay ahayd man yahdihi illaahu falaa mudilla lah ayuu odhan jiray ciddii alla hanuuninayo cid baadiyaynaysaa ma jirto ciddii alla hanuuninayo ee hanuunka waafajiyo ee hidaayatu tawfiiq siiyo hidaayatu dalaala qof kasta alla waa hanuuniye hidaayada ah in qofka xaqa loo tilmaamo gaal iyo muslim baa alla xaqa oo tilmaamo laakiin maxaa la isdheeryahay hidaayatu tawfiiq oo ah inuu alla kugu waafajiyo xaqa oo kugu hagaajiyo oo aada lumi weydo wuxuu odhan jiray man yahdihi illaahu falaa mudilla lah cidda alla uu hanuuniyo cid baadiyaynaysa mankii yahdihi illaahu alla uu hanuuniyo falaa mudilla lahu cid baadiyaynaysaa ma jirto waman yudlil ciddii alla baadiyeeyana falaa haadiya lahu cid hanuuninaysaa ma jirto wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ina tuula ninka salaadiisa dheeraynteeda dheeraynta uu dheereeyo ina tuula salaati rajuli ninka salaad dheeraantiisa iyo waqisaru khudbatihi khudbadiisa gaabnideedu mi'natun waa calaamad min fiqihi tusinaysa fiqigiisa iyo aqoontiisa rawahu muslim nabigu wuxuu tilmaamay ninku inuu salaad dheer yahay bimacnaa shaksigu inuu salaad dheer yahay markay khudbad noqotona khudbadiisu gaaban tahay oo had iyo jeer hadalka faraha badan leh mar kasta ma fiicna inta badan waxa wacan hadalku inuu kooban yahay oo hadal kooban oo wixii khayra ku tusinaya uu noqdo mar marka qaarkood waa loo baahdaa in la dheereeyo hadalka nebiguna waqtiyo u dheereeyey waa jirta laakiin asalku waa waa qisarulkhudba khudbaddu inay gaaban tahay marka khudbadda in lasoo gaabiyo masala khudbadda jimce kooban tahay salaaduna dheer tahay waxay tusinaysaa qofkan fiqiga iyo sunnada siduu u waafaqsan yahay taasi bay tusinaysaa waayo halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam